الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد shalay waxaa aanu ku soo istaagnay طalaacu اlhijra ama dadkii ugu horeeyey ee muhaajiriinta ahaa oo hijrooda xagga iyo almadina almunawara waxaanu ka soo hadalnay qisadii iyadu markaa aada u taabanaysa qof kastoo muslima ee la kowsatay abu salama iyo umu salama waxaan kaloo ka soo hadalnay cumar bn khadaab radi allahu canhu iyo raggii saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ee markii ay dib u gurteen oo ay hijradii aanay soo raacin fitnadii ku timid sida hishaam iyo raggii markaa la midka ahaa iyo cayaashii iyo raggii iyo cumar ibnu khadaab talooyinka marka uu siiyey waxaa kaloo aan soo tilmaannay in alimaam aلzuhri si duuduuban uu inooga waramay qaraaradii ka soo baxay shirkii ka dhacay daaru nadwa baarlamaankii qoraysh ay lahayd oo markaa keenay hindisooyin ah in la xiro ama la dilo ama laga saaro kadibna arrinkoodu uu kusoo biyo shubtay ha la dilo markaa intaa baanu ka soo hadalnay waxaa kaloon soo tilmaannay riwaayaadka ku soo arooray in nebiga sala allahu alayh wasalam godkiisii ay caaracara intay dabooshay oo ay saa u daba kaceen iyo howlahaas oo kale inayna asixin riwaayaad ahaan meeshaasu marka soo istaagnay wuxuu leeyahy kaatibka maanta waqad warada xadiiثu ضaciif jida yufiidu ana الrasuula slى اllahu عalيه wasalam lama baata fi gayri thawri amara allahu shajaraة fanabatat fi wajhi اlgaar waxaa soo arooray xadiid aad iyo aad daciif u ah oo tilmaamaya in nebiga sala allahu caleyh wasalam markii uu seexday godkii la magac baxay khaaru thawr inuu ilaahay uu amar uu siiyey geed buu la hadlay fanabatat fi wajhi lghaari geeddaa marka way soo baxday oo ilahi subxana wa amar buu wuxuu ku siiyey soo bax kadibna geed baa soo baxday wa amara xamaamatayni waxshiyatayn fa waqacta bifami lghaari iyo kadib inuu amar siiyey laba shimbirood oo duurjoog ah kadibna ay ku soo dul dhaceen godka afkiisii meesha laga bixi lahaa wa anna dalika sababu suduudi almushrikiina cani ilgaar iyo arrinkaa inuu sabab u ahaa inayan mushrikiinta ayaan jibaaxin ama ayan dhex gelin godkii nebiga sala allahu calayh wasalam marka uu deganaa ama marka uu dhex fadhiyey wa mithlu hadihi alasaatiiri tasarabat ila masaajira kahiirati fi alxadiidi waasiira asaatiirtan aad arkaysaan oo ah axaadiidan beenta ah ee la sameeyey ee la isku geegeeyey ee ujeeddadooduna ay tahay dadka uun in markaa loo muujiyo in waxyaaba cajaa'iba ay jiraan si markaa tenshankooda loo helo iyo wixii lamida ah aad bay ugu badan tahay kutubta xadiidka iyo siirada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka mucjizaad nebiga sala allahu aleyh wasalam in ku filan oo axaadiida saxiixa ay ku soo aroortay baa ilaahi subxaanah wa tacaala siiyey marka uma baahna inaan mucjizaad kale ifticaal ku samayno oo innaga aan markaa abuurno si markaa arrinka aan ugaga dhigno arrin markaa cajaa'ibtiisa le cajaa'ibtiisuu leeyahay uma baahna oo waxaaba ku filanba nusuusta aan sheegi doona saxiixa biidn illahi subxana wa tacaala وعlى أyة xاal faإna اعtimaara الmushrikiina لqatlihi haaبit بنص الآية falaa yabcud an yuxaasira bayth falaa yabcud an yuxaasiru beytah waxay ahaataba mushrikiinta in ay hagar u maleegeen oo ay mu'aamara u dhigeen oo ah inay dilaan nebiga sala allahu aleyh wasalam arrinkaa dood kama taagna oo wuxuu ku sugan yahay aayaddii baa caddaysay idan haddii ay dhacday inay go-aan ay ku gaareen inay nebiga sala allah alay wasalam ay dilaan ama in assassination lagu sameeyo liiqhtiyaalo muxuun lagu sameeyo wax fog marka maaha caqligaaba ku siinayba gurigiisii in qool la geliyey oo saa marka ay isugu hareereeyeen iyagoo raba inay marka nebiga sal alla alay slm marka ka takhallusaan idan waxaan haynaa aayaddii noo sheegtay in go-aanka uu ka soo baxay shirkii lagu falanqaynayay wixii laga samayn lahaa nebiga sal alla alay wasalam amaba sidii loo carqaladayn lahaa dacwadan iyo baaheeda taa aayad baa caddaysay aayaddu mar hadday caddaysay caqliga xitaa wuxuu ku siinaya adoon taariikh ba aadan u laaban inay dadku kan marka ay u xaglinayaan sidii nebiga sal alla alay slam u dili lahaayeen arrinkaana markiiba waxaa caqli ahaan ka dhalanaya inay guriga nebiga sal alla alay slm marka qool ay geliyaan taa marka umaba baahnid xitaa siirad kale inaad raadisid way sugan tahay qaalat caaishatu radia allahu canha caaishaoo hadlaysa waxay tidhi fabayna caaisha marka maanta waxay nogaga sheekeynaysaa biidni illahi subxaana wa tacaala hijradii iyo bilowgeedii sida alimaamu zuhriba iyadoo duuduuban uu marka inoo iftiimiyey waxay leedahay caaisha radi allahu canha وardaaha fabaynamaa naxnu yowman juluusun fii beyti abi bakrin fii naxri dahira maalin maalmaha ka mid ah iyadoo aan fadhino guriga abubakr waa guriga aabaheeda waqtiguna uu yahay waqti duhur ah oo aad iyo aad kulaylka u jiro dhaan dabagaalahana uu muuqdo qaala qaa'ilun liabi bakrin ninba abubakr la hadlay oo wuxuu ku yidhi haadaa rasuulu اllah war waa rasuulka sala allahu alayh wasalam mutaqanican isagoo madax duuban fii saacatin lam yakun ya'tiina fiiha wuxuuna socdaa nebiga sala allahu alay slm saacad uusan iman jirin weligiiba anoo iman jirin yani waqtigaa waa waqti duhura oo shalay waxaan soo tilmaanay waqti qayluulay ku beegnayd dadku way nastaan waa la seexdaa waa hiirad aad iyo aad yani waqti haajiro aad iyo aad u adag oo aan la bixi karin kulaylkuna qofka uu dilanayo marka waxay la yaabeen nebiga sal alla alay wasalam oo intuu madaxa soo xirtay isqarinaya socdana ku socda guriga abubakar fii waqtinka haada caadadiisu marka mayan ahaan jirin faqaala abubakr marka wuxuu yidhi markuu arkay nebiga sal alla alay wasalam buu yidhi fidaaun lahu abi wa ummi aabbahay iyo hooyaday baan ku furtaa waa kelimad aad u culus oo carabtuna aad ay dhihi jireen ee hadda maaha middan marka eh, nafdiig baruuxba dam kadibna ay kala ordayaan maaha intay kelmadda ay dhahaan laakiin markuu ninka carabka waagaa jiray uu dhaho fidaa un lahu abi wa ummi aabbahay hooyadee baan ku furta bimacnaa aabbahay hooyadee in la dilo ayaan ka xigaa intii nebiga sal ly slm soo gaari lahaa intuu hadalka abi wuxuu yidhi wallaahi maa jaءa bihi fi haadihi saacati ila amr ilaah baan ku dhaartay nebiga sala اllah alay slm saacaddan sidan oo kalaa inuu socdo wax weyn arrin unbaa keenay yani wuxuu ahaadaba arrin sahlan marka maaha qaalat caisha sheekadii wadda waxay tidhi fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam fasta'dana salى اllahu عalayh wasalam faاsta'dana faudina lah nebiga sal اlla alay slam baa yimid uu idan dalbay guriguu soo garaacay ma soo geli karaa faadina lahu abu bakr baa u idna ama faudina lahu waa loo idmay fadakhala rasuulka uu soo gala marka faqaala الnabiyu sal اlه alay slm liabi bakr nebiga marka wuxuu la hadla abu bakr isagoo aad iyo aad xadar u ah wuxuu yidhi akhrij man cindak dadka kula jooga naga saar yani aniga adiga keliya aan isu keliyoone arrin weyn baan wadaa warban war baan rabaa inaan kugu eh dadkan meesha jooga ka saar guriga hadalkaa markuu yidhi ba faqaala abubakr wuxuu yidhi inamaa hum ahluk biabi anta ya rasuula allah dadkan meesha jooga waa ahalkaagii waa dadkaagii uun waa isla inagii uun dad markaa lakala kala saarsaare meesha ma joogaane aabbahay baan kugu furtaa rasuul allah waa isla dadkii qaala wuxuu yidhi marka nebiga sal alla alay wasalam fainii qad udina lii fi lkhuruuj aniga haddaan ahay nebi maxamed waxaa hadda la ii idmay oo la ii ogolaaday oo xag alla ilaahay subxaanah wa tacaala xaggiisa ogolaansha igaga yimid inaan baxo waqtigii waxaa la gaaraan hijroon lahaa taasaa horta ku soo wargeliyay abubakro abubakar meeshii uu weydiin lahaa waqtigan munaasab miya amaana la dilaa iyo uu geli lahaa howlo markaa aad iyo aad u tiro badan sida markii la yidhi nebiga sal alla alay wasalam waa la dheelmiyay ka waran wuxuu yidhi awal anaa rumaynaya ayuu haddana wuxuu yidhi faqaala abu bakrin alصaxaabata biabi anta ya rasuula allah ha iga tegin wey aan israacno aan kula saaxiibo waddadaasaan kula maraya buu yidhi qaala rasuulu اllahi sal اlla alay waslam wuxuu yidhi nacam ha qaala abu bakrin wuxuu yidhi fakhud biabi anta ya rasuula allah ixdaa raaxilatay hatayn rasuul allah marba haddii arrinku uu sidaa yahay aabbahay baan kugu furtaayo waxaad qaadataa labadan gaadiid ee aniga ii jooga aan leeyahay daabadood naflaya meesha ii jooga mid ka mida ku safar buu yidhi qaala rasuulu اllahi sal اlla alيه waslam markaasuu yihi bithaman waayahay lacag baan la baxayaa buu yihi wax balaasha oo iska qaadaa ma jirto qaalat caaishatu marka waxay tidhi fajahaznaa waxaanu diyaarinay fajahaznaahumaa deh axaha aljihaaz labadaa raaxilo ayaan diyaarinay sida ugu dhaqsaha badan wax loo diyaariya wawadacnaa lahum sufratan fii jiraab cunto yar iyo sahay ay qaataanna weel baan ugu dhex ridnay oo sahaydii ay wadada ku cuni lahayn waan u diyaarinay faqaطacat asmaau bintu abi bakrin qiطcata min itaaqiha asmaa bint abi bakr baa waxay jartay qayb ka mida ee dhiclayda ay xeran tahay yacni nitaaqa waxaa loola jeedaa waa xarig dhexda lagu xerto ay dadku ku xeran jireen qofna xarig buu xeranayaa qaarna markii shaqo culus la qabanayo marka asmaa iyadu marka dhicladii ay xirnayd bay intay soo qaaddo intay kala jartay bay ku xirtay afkay markaa uga xirtay ilaan waxay ahayd in marka weelka la daboolayo wax lagu xiraa loo baahan yahay xarigii lagu xiri lahaa markay ay ka soo tagtay amaba ayaan hayn ayaa waxay samaysay xariggii dhexda ugu xirnaa intay soo qaaday bay afka kaga dabooshay farabatat bihi calaa fami ljiraab weelkii jiraabkii bay markaa afkiisii ku dabooshay wabidalika sumyad dhat nitaq wabidalika sumyad dhat الnitaq sidaa darteed baa asmaa loogu magac daray naaneysteeda marka dambe ay u noqoto dat الniطaaqayn ula jeeda dat الniطaaqayn baa la dhihi jiray maxaa yeeley asmaa magaca taariikhda markaad dib igu laabatid haddaad maqshay daati nitaaqayn oo ah laba dhicley maaragtay magacaa la siiyey muxuu ku baxay wuxuu ku baxay markii ay rabtay inay sahayda u diyaarisa nebiga sal lla ly slm abubakar socdaalkooda iyo safarkan ay geli doonaan la waayey maradii afka looga xiri lahaa weelka ayay wixii dhexda ugu xirnaaba intay soo furtay afka uga xirtay laga bilaabo maalintaa naanaystaa baa la siiyey waa tan magaca ay mashhuur ku tahay haddaad maqashay daata nitaaqayn asmaa bint abi bakrin baa loola jeedaa qaalat marka waxay tihi caaisho hadlaysa ثuma laxiqa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm abu bakrin bigaarin fi jabali thawr kadib nebiga sal اlه alيه wasalam iyo abu bakrba waxay haleeleen oo ay tageen god ku yaal jabal thawr oo dadka xajka aada markaa lasoo tusay fakaminaa halaaa layaalin fakaminaa dheh halaaa layaalin saddex maalmood bay meesha ku qarsoonaayeen kamiinku waa in qofka meel uu isku qariyo saddex maalmood bay meesha ambush ku ahaayeen qarsoonaayeen yabiitu cindahumaa cabdullahi bn abi bakrin waxaana agtooda seexan jiray oo baryi jiray ninka lagu magac abdullahi bn abi cabdullaahi ibn abi bakr abubakr baa dhalay asma abubakr baa dhalay caaisha abubakr baa dhalay inamaa hum ahlugta la yidhi weeye ahalkii buu ku dhex jira nebiga sal lla alay slam wa huwa cabdullaahi ghulaamun shaabun haqifun laqin waa wiil dhalinyaro ah oo markaa il furan oo barbaar ah oo firfircoon buu ahaa marka shaab ghulaamun shaabun waa nin barbaara haqif oo il furan laqinun oo firfircoon buu ahaa yani intaaba isku darsadeen marka ninkan hawsha loo dhiibtay nin caadiya ma ahayn ila nin waxaa la rabaa aad iyo aad u fiijigan oo fahmad leh oo kala fahmi kara meesha khatarta ay ka soo socotay meesha kale warka iyo sirta aanan gudbinayn isla markaana shaqo culusna waa loo diray oo habeenkii baa la shaqaynaya nebiga sal alla alay wasalam baa logisticadii iyo wax alle wixii u baahnaa loo gudbinaya waxaa la rabaa marka qof markiiba masaafada uu jaray ay tahay aad iyo aad midii marka u deg badan xoolina ku socda fa yudliju min cindihima bisaxar fayusbixu min qurayshi bimakkata kaba'it wuxuu marka nebiga sal alla alay slm agtooda isagay abubakar iyo nebiga intuu u tago buu habeenkii ayuu meesha tagaa markuu tago uu ka soo dhaqaaqaya markuu ka soo caraabaya waqtiga dambe subixiina maka ayuu kasoo dhex toosaya dadka meesha joogay si loo arka marka inuu xalay maka un seexday laakiin xal dhan wuxuu ku jira operation ah inuu cunto qaado meesha geeyo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar marka uu ka warhayo falaa yasmac falaa yasmacu amran yugtaadaani bihi ilaa wacaa hadal kasta oo uu maqlo iyo arrin walbaba oo loogu hagar maleegaya nebiga sala allahu aleyh wasalam abubakarna ilaa intuu waalaayo oo xifdiyo ayuu marka keenaya xataa yaأtiyahuma bikhabari dalika xiina yakhtaliط الظulaam markaasuu warka u keenaya nebiga sal lla alay slm abubakr iyagoo godkooda ku jira markii gudcur uu noqdo yani warkii wuu soo dhegaysanaya wuu soo dhega dhegaynaya waxa wixii magaalada ka jira ilan information kale iyo idaaca wax laga dhegaysta markaa ma laha dadkanna waxaa muhiim u ah inay la socdaan maxaa durarsanaya hareerahooda maxaa laga yaabaa godkii ma lagu baraarugay oo haddii lagu baraarugaanay markiiba markaa meesha ka baxaan oo meel kale markaa aadaan wiilkan marka wuxuu u qaabilsanaa xagga intelligenciga u qaabilsanaa inuu information soo ururiyo uuna markaa keeno wayarca calayhima camr bnu ahayra fuhayra mawla abi bakrin minxatan min ghanabin waxaa jira marka nin isaguna qowsaara ee lagu magacaaba maw caamir ibnu fuhira fuhayra abubakr mawlihiisa ahaa ninka isagana neef ariya ayuu marka ayuu meesha keenay oo loogu talagalay in markaa markii la liso oo la maalo nabiga sala alla alay wasalam marka caanihiisa marka in la siiyo minxada luqada carabiga waxaa la yihahdaa marka aan ku yihahda ridan iska hayso caanaheeda soo cabo soo liso soo maalo kadibna igu soo celi oo adna ay kugu tahay caariyo aan dib dambana kaaga ceshan doona minxa lagu magacaabo asal ahaan waa sidaas fa yuriixuhaa calayhima xiina xataa tadhab xatى tdhab saacaة min العishاء fayabiitaani fي rasl wa huwa labanu minxatihima waradiifihima xatى yanciqa biha caamir bnu fuhayrata bgalas marka muxuu samaynaya marka ninkan wuu la aadaya markii hal saac yani cishaha ka mida waqtiga dambe marka la gaaro ay tagto ayuu meesha marka tegaya meeshaasay marka baryeen iyaguna iyagoo meesha jooga kadibna caanihii marka la agdhigo marka labanu minxatihima wa radiifihimaa radiifka waxaa lagu magacaabaa waa caanaha dhagxaan lagu kululeeyo ayaa marka jiray radiifka kaasoo marka kim yimid luqa carabi ahaan camalun feere markii la gaaro waqtigii khalaska khalaska waa marka habeenka iyo iyo maalinka marka ay saa isu mucaanaqaynaya madax isla gelayaan markuu maqribka la gaaro oo kale mugdiga lasoo gaaro markaasuu saasuu samayn jiray yafcalu dalika fi kuli laylati min tilka alayaali halaaث sidaasuu samayn jiray habeen walbaba saddexda habeen fi kuli halaaث layaal yani hadihi layaali halaaث saddexda habeen oo godka ay ku jireen habeen walbaba sidaaba marka samayn jiray idan waxaan haynaa laba nin ninna wuxuu diyaarinaya caanaha ninna informationkuu sii qaadaa soo celiya labadaa nin baa marka hawshii galay waxaa dhacda haddana waxaa la rabaa marka saddexdii maalmood ama saddexdii habeen oo godka lagu jira way dhammaatay socdaalkii baa la rabaa waddada marka in cagta la saaro oo lasii socdo wاsta'jara rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam wa abu bakrin rajula min bani addayl wa huwa min bani cadiy bni cadiy haadiyan khirita nebiga sal اlla alay wasalam marka wuxuu la ballamay oo uu yidhi aan mushaqaayad iyo ujradba ku siiyo nin buu shaqaalaystay lagu ka tirsan reer bani dayl waa qabiilada leeyahay bcadiy bn cadiy ninkana marka waa haadiyan khiriitan waa nin wada yaqaan ah khiriidka wuxuu leeyahay alimaamu zuhri almaahiru bilhidaaya waa ninka gaidka ah oo wadooyinka aad iyo aad u kala yaqaan meel kastoo luuqa iyo meel kastoo waadiya iyo meel kastoo toga dhulalka aad buu u kala yaqaan nin marka dhul yaqaana ayuu nabiga sala allahu alayh wasalam la heshiiyey wuxuu yidhi waxbaan ku siinaynaaye niyow nahag oo na kaxe ninkaa marka wuxuu ka tirsanaa amaba uu ahaa uu ka soo jeeda qabiilada lagu magacaabo reer bani cadiy ibni cadiy qad gamisa xilfan fi lcaasi ibn wa'il sihmiy ninkaa marka wuxuu heshiis la galay heshiis isgaashaanburaysi o xilfi ayuu wuxuu la galay ninka lagu magaca alcaasi ibn wa'il sihmi ninka lagu magacaabo wa huwa calى diini اlkufaar isagoo weli gaala fadafaca ilayhi rixlatayhima marka intaanan meesha inaan gudbin ninka kan ee la leeyahay uu nebiga sala allah alيyh wasalam uu yidhi waxbaan ku siinaynaa niyow nahag oo waddadana tus waxay sheegaan ibnu isxaaq oo kale in magaciisa la dhihi jiray cabdullaahi ibnu arqad magacaabaa lagu sheegaa urayqiidna way qoraan kutubta qaarkoodna way qoraan magacaabaa lagu sheegaa hamasa xilsan fi kelmad xilfan fi kelmad hamasa intay ka timid hamsiga waxaa loola jeedaa yacni wuxuu la galay meesha laga dhihi lahaa waagii hore carabtu waxay lahaan jirtay system ah nin baa imanaya wuxuu leeyahay reer buu imanaya markaa meel degan wuxuu leeyahay hadda kadib waxaan idinla gelayaa xilfi iyo isgaashaanbuuraysi iyo taxaalif baan idinla gelaya kadibna waxaa la keenayaa weel weelka marka waxbaa ku jira ama biyaha ku jira ama wuxuu noqon karaa eh, xeeray noqon kartaa ama wuxuu noqon karaa mid udaam ka samaysan ama wuxuu noqon karaa wuxuun gacmaha marka la wada daranaya kadib marka la wada darto ayaa waxaa leeyahy waxaan isku ballansannay in hadda kadib aan ballanta inaga dhexayso oo noocan ma hadda kadib aan isgarab taagannahay haddii dagaal la gelayo aan isgarab taagannahay haddii waxaa la samaynayo aan wada shaqaynayno heshiiskaaba marka la gelay ninkan isaga marka wuxuu heshiis la galay ninka lagu magaca alcaasi ibni wa'il isagoo calaa diini اlkufaar ninkan marka qisidu sidaas ahayd fadafaca ilayhi raaxilatayhima wwaacadaahu gaara hawrin bacda ثalaaثa layaalin biraaxilatayhima subxa ثalaaث marka waxay u dhiibeen labadii gaadiid ay wateen kadib bay waxay kula ballameen godka lagu magacaabo khaaru thawr saddex habeen kadib oo maalinka saddexaad subaxeedii baa la rabaa inuu isagoo meesha diyaara rasuulka sal lla alay slm abubakarna ay diyaar yihiin in markaa la wada saan qaado wa tushiiru riwaayaة صaxiixaة أخrى ilى ana rasuula اllahi sal lla ly slm aba bakrin rakiba faاnطalaqa xata ataya algaar wahuwa bithawr riwaayad kaloo saxiixa waxay muujinaysaa in nebiga sala allahu alay wasalam abubakar labadoodaba inay intay labadooda gaadiid ee daabadood intay fuuleen bay dhaqaaqeen ilaa ay ka yimaadeen godkii lagu magacaabay kaaru thawr idan hadda waxaan haynaa riwaayad kaloo leh nebiga sal lla ly slam abubakar baa daabadoodii bay soo raaceen riwaayad kalena waxaan haynaa in ninka meesha lagu ballamiyey wa hamarta riwaayat xasanat tufiidu ana rasuula اllahi sal alla alay wasalam inطalaqa ila algaari min beytih waxaa kaloo jirta riwaayad kale oo faa'iidaynaysa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu aada godka isagoo gurigiisii ka tegay haddana waxay tilmaamaysa tii horena mid kale tilmaamaysa xayثu xaasarahu almushrikuuna yuriiduuna qatla halkaa iyo mushrikiinta qool ay ku geliyeen oo ay geliyeen iyagoo raba marka inay dilaan falabisa عaliyu radي الlahu canhu ثawbه وanaama makaanه cali baa marka wuxuu xirtay nebiga sala allahu alayh wasalam dharkiisu intuu xirtay buu wuxuu seexday meeshii nebiga sal alla alay waslam gogashiisii buu seexday wakhtaraqa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xisaara almushrikiin duuna an yarow nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu soo dhex jeexay nimankii mushrikiinta gurigiisa ku hareeraysan iyaga ayaan arkin waa goorma bacda an awsaa caliyan bian yukhbira abaa bakrin an yalxaqa bihi kadib markuu nebiga sala alla alay wasalam cali uu kala dardaarmay oo uu yidhi caliyow abubakr hadduu kuu yimaada waxaad wargelisaa aad u sheegtaa inuu isoo haleela anna xaggaa baan joogaa fa jaa abu bakrin wacaliyu naa'im abu bakr baa marka yimid calina wuu hurdo gogasha nebiga sal alla alay wasalam buu dul fuulo meeshuu hurday wa abu bakrin yaxsabu anahu nabiy llahi abu bakrna wuxuu moodaa ninkan gogasha jiifa inuu yahay nebiga salى allahu alيyh wasalam qaala marka wuxuu yidhi faqaala ya nabiy allah ninka raawiga wuxuu leeyahay faqala abu bakr wuxuu yidhi ya nabiy allah nebi allow uu la hadlay qaala lahu caliyun faqaala lahu caliyun cali baa u jawaaba wuxuu yidhi ina nabiy allahi qad inطalq nebiga sal lla alay slm wuu tegey naxwa bi'ri maymuun wuxuu tegey ceelka bi'ri maymuun lagu magacaabo waa sabiil sit waxay ku magacaabaan duruqda mina ku taal wey meeshaasuu aaday faadrikhu ee haleel abu bakr oo dhaqaaq qaala wuxuu leeyahy marka faاnطalaqa abu bakrin abu bakr marka wuu dhaqaaqay fadakhala macahu اlgaar suu u socday buu nebiga sal اlla alay wasalam godkii uu jiray marka uu ku jiray uu la galay idan riwaayaadkii hore waxay tilmaamayan inay wada socdeen riwaayadan waxay tilmaamaysaa abubakr inuu dib damba markaa ka haleelay qaala marka wuxuu yidhi wajacala caliyun yurma bilxijaara cali marka markay arkeen ila nimankii u socday inay nebiga sal lla slam ay dilaan inay dilaan u socday meeshana ay ku arkeen ninaan nebiga sal alla alay slam aanan hayn yacni maysan ogeyn marka hal hada huwa annabiy am hayru ma kal kala saari karin markiiba dhagxaan bay bilaabeen inay shiidaan oo dhagxaan marka kala duldhacaan cali bni abi taalib radi allahu canhu kama kana yurma nabiy llah nebiga salى اllahu alيyh wasalam sida nebiga sal ly slm loo tuuriyeyn jire o kale u tuuriyayeen ila nebiga markuu waddada marayaba waa la dhagxayn jiray cali bn abi طaalibna tii baa lagu sameeyey wa huwa yatadawar isagoo cabaadaya o aadaaraya qad lafa ra'sahu fi thawbi laa yukhrijuh madaxana markaa daboosho mara ku duuduubtay aanu soo saareen xataa asbaxa ilaa uu ka waabariisa dhagxaan un baa lagu waday lakiin cali bn abi طalib intii dhagxaanta lagu waday wuu qaylinayay ثuma kashafa can ra'sih markaasuu madaxa iska fayday faqaaluu waxay yidhahdeen innaka lala'iimun yahu nin waxaa tahay xun kaana saaxibuka narmiih saaxiibkaa oo moxameda waan tuuriyeyn jirnay dhagax baan ku shiidi jirnay falaa yatadawar weligiina lagama hayo maalin inuu cabaado aadaara lama hayo wa anta inaadan isaga ahayn waxaa lagu ogaaday tatadawaru cabaadkaagaa lagu ogaado waad qaylisay waqad istankarnaa dalik arrinkaana arrinaan diidnu ahayo markiiba waan fahmnay ninka meeshu ku jira inuusan maxamed ahayn maxaa nebiga sal alla alay wasalam bishimaha kalama qaadi jirin wax kastoo lagu sameeyo shib buu ahaan jiray marka markiiba way noo caddaatay qofka meesha ku jiray inuusan nebi maxamed ahayn riwaayaddan riwaayad xasana ah wey iyadana laqad kaana gaaru thawrin qad taxadada munطalaqan lilhijra waxay ahaataba gaaru thawr oo godkii thawr la magacbaxay waa meel markaa ay u xadidantay amaba wuxuu noqday meeshii hijrada muntaliqii hijrada meeshii laga ambaqaadi laha oo hijradu ay ka dhaqaaqi lahayd waduriba almawcidu maca adaliili fi dalika almakan ninkii gaydka ahaa ee dadka isaguna hagayey ayaa meesha lagula madlay oo la yidhi ballantu waa meeshaase meesha imow wa kana khuruuju اlmustafa wالصidiiqi ila algaari laylan nebiga salى اllahu alيyh wasalam iyo abu bakrba waxay aadeen qaarkii qaaru thawr ahaa habeen bay aadeen wuxuu leeyay marka walaa taqwى hadihi riwaayatu marka ilan waxaad dareemaysaa riwaayaddan hadda dambe iyo riwaayaadkii inay xoogaa isburinayaan marka sheekhu wuxuu leeyay walaa taqwى hadihi الriwaayatu calى mucaaradati ma fi الصaxiix riwaayadan dambe yacni awood uma laha kuma dhacda inay ka hor timaado nusuustii saxiixa ku soo orortay bukhaari iyo walakin yumkinu الtawfiiqu baynahuma iyadoo haddana arrinku uu sidaa yahay inta aynaan tartansiin ka hor horta aan isku dayna inaan iswaafajinno tawfiiq dhex abuurna dhexdooda maxaan leenahay liأna riwaayaة الصaxiixi laysa sarيixaة fi rukuubihima min beyt الصidiiqi radi allahu canهuma riwaayadda صaxiixa ku soo aroortay kuma cadda in nebiga salى الlahu alay slm abubakr ay daabadooda ka soo fuuleen markay gurigooda ka soo dhaqaaqayeen taa marka kuma cadda marka isma diidayaan faإida اftaradnaa ana اصطixaabahumaa macan jaraa min bi'ri maymuun haddaan marka farad yeelnoon qiyaasnoo niraho isu soo raacooda nebiga sal lla alay slm abubakr ay soo raaceen wuxuu ka bilowday markii la gaaray ceelka lagu magacaabo maymuun amkana الtawfiiqu bayna الriwaayatayn idan waa suurtagal labada riwaayadood alriwaaya alxasana iyo alriwaaya asaxiixa labadooda marka in la iswaafajiyo hal meel markaa la wada mariyo wuxuu leeyahay marka laqad xamala abu bakrin radi allahu canhu harwatahu liyadacaha taxta tasarufi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam nebiga sal abu bakr marka wax alla wixii hanti uu hayey harwadiisii hantidiisii buu inta soo qaaday buu wuxuu hordhigay nebiga sal lla alay slm wuxuu yidhi maanta laga bilaabo iyo daqiiqadan laga bilaabo nebi allow adaa xor u ah saa doontid ka yeel waatan hantidaydii aan watay innagana socdaal baan nahay wuxuu leeyahay marka waqad dakarat asmaa'u ibnatuhu annaha khamsatu aalaafin aw sittatu aalaafi dirham asmaa oo ahayd inantii ama gabadhii uu dhalay abubakr radi allahu canhu ayaa ka hadasha oo tilmaanta waxay tidhi hantida abubakar maalinkaa uu nebiga sal ly slm intuu hor dhiga yidhi adaa xor u ah waxay gaarsiisnayd ilaa shan kun ama ilaa lix kun oo dirham bay ahayd intaa bay ahayd hanti aad u badan bay ahayd waqtiga marka la fiiriyo laqad makatha الاثnaani fi اlgaari ثalaaثa layaalin nebiga sal اlla alay slm abubakr godka waxay ku jireen saddex habeen waqad tamakana almushrikuuna min iqtifaa'i aharihim ila algaar mushrikiintana waxaa u suurtooday inay raad raacaan oo saantoodii daba galaan ilaa ay godka ka tagaan xayثu ra'a sidiiqu aqdaamahum ilaa ay intay soo dul istaageen abubakr radia allahu canhu uu arkay gomadahooda ayaa u muuqday waxayna dul taagan yihiin intee godka dushiisa dul taagan yihiin faqaala marka wuxuu yidhi abubakr oo hadlaya yaa nabiy allah nebi allow low ana bacdahum طa'طa'a basarahu ra'aanaa haddii midkood uu hoos un indhaha markaa saa u dhigi lahaa uuna arki lahaa ta'ta hadduu samayn lahaa hoos u dhigi lahaa qaala marka wuxu yhi nabiga sal lla ly slm uskut ya aba bakr ihnaani allahu haaliثuhuma abubakr oo iska aamus waxaan nahay labo ilaahay uu saddexeeyo riwaayadka qaarkoodna maa baaluka biاثnayn allahu haaliثuhuma ka waran laba ruux oo ilahi subxaana wa tacala uu saddexeeyey ilah baana wehliyo wey waa meesha aayadda qur'aanka ay tilmaamayso fi suurati الtawba wa ilى hada اlyaqiini wالtawakuli اlkaamili tushiiru اlaaya yaqiinta tan oo nebiga sal alla alay wasalam uu muujiyey iyo tawakulka ilaa alla tala saarashada buuxda ayay aayaddii tilmaanto waxay tiri thaniya tnayni id huma fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macnaa bal xus waqtigii labadooda ay meesha ku jireen qaarka iyagoo ku jira uu maaragtay yaquulu lisaaxibih nebiga sal alla alay waslam abubakr buu la hadlaya wuxu uhi laa taxzan niyo ha murugoon xatiraanyoon ilaahay baa nala jira eh ilahay baa la jirkeena ah oo na og oo wax kastoon samaynayna nala socda laqad akhfaqad qurayshun fi lcuhuuri calayhima quraysh waa ay ku fashilmeen inay nebiga sal alla alay slam abubakr ay gacan ku dhigaan iyagoo faramaran bay soo laabteen faaclanat can mukaafa'atin liman yaqtuluhumaa aw yasiruhumaa kadib waxay bilaabeen inay yidhaahdaan hadda kadib mukaafa'aan bixinaynaa yacni lacag baan bixinaynaa qofkii gacan ku soo dhiga abu bakr iyo nebiga salى اllahu عalيه wasalam ama noo soo taxaaba ama labadooda soo taxaaba ama soo dila yani madaxooda hana loo keeno dead life t wey labadooda ninkii ku guulaysta lacag bay u ballan qaadeen marka laqad arrakhat riwaayaة waahiyaة riwaayad daciif ah ayaa waxay sheegtay khuruuj الnabiyi slى اllahu عalيه wslm min algaari fi laylaة الاثnayn لأrbaci layaalin khalowna min shahri rabiici اlأwl riwaayad daciifa waxay tilmaantay inuu nebiga salى اllahu عalيه wasalam uu godkii uu ka baxay habeen isniin ah inuu ka baxay iyadoo bisha rabiic اlأwlna ay labayo toban maraysay riwaayaddaas waa daciif wa adrakathuma alqaylulaة ظuhra ywmi ثulaثاء bqadiid duhurkana wuxuu ugu soo galay maalinka maalinta talaadada ah duhurkeedii meel iyagoo joogay qadiid riwaayad daciifa ayaa tilmaantay wa hada altaxdiidu yuhiiru shakka taxdiidka kan oo ah in la yidhaahdo maalin isniin bay meesha ka baxeen labiyo toban bay maraysay bisha rabiic alawal ayay maraysay in la yidhaahdo duhurkiina waxay gaareen qadiid meesha leeyahy iyadoo talaado ay tahay taxdiidka kan la sheegay yuhiiru shak wuxuu keenayaa ama abuurayaa in laga shakiyo bisixati riwaayati riwaayadda inay saxiix tahay fadlan can dacfi اlisnaad inay daciif tahay sanadka oo nugayl uu ku jiray intaan la gaarinba shaki baaba markii nagu beermay bimacnaa taxdiidka kan ma iman karo taariikhdan in la sheego waqtigeedii lamaba gaarinba oo waqti wax la qoro oo dadku waa la mashquulsan yahaba nebiga sal alla alay wasalam waa waa nin baxsanaya abubakr waa baxsad dad la socda maleh taariikhda qoraya markaa maleh in habkaa loo qoro shaki buu marka keenaya buu leeyay laqad mada الاثnaani fi الطariiqi ilى اlmadinati wahumaa yuxisaani birasdi اlmushrikiina lahuma labadoodaba waddadii ayay cagta saareen iyagoo xagga ay madiina ku wajahan iyagoo markaa dhegna u taagaya mushrikiinta iyo ilaalada qolyahan ay ku hayaan iyo siday ugu cimirgeshan yihiin iyagoo u fiijigan bay waddadii markaa lugta saareen qaala abu bakri marka wuxuu yidhi akhada calayna ukhida calayna birasdi fakharajna laylan aad baa laynoo ilaaliyey oo si daran baa laynoogu cimir gashanaa inana waxaan dhaqaaqnaa buu yidhi habeen baa marka socdaalkii bilownay wawaqacat mucjizatu linabiyi sal lla ly slm fi ariiqi alhijra intii waddada hijrada lagu jiro qaxa la ahaa nebiga sala allahu alayh wasalam mucjizo ayaa marka soo daahirtay oo dhacday mucjizada waa tan aan ka hadalno walnaqra maa sajalahu sidiiq radia allahu canhu can bidaayati arixla hortaan aqrina buu leeyahay abubakr radia allahu canhu waxa uu ka yidhi oo u ka qoray yani uu tasjiiliyey ku saabsan rixlada iyo socdaalka hijrada bilowgiisa abubakar baan aan u daynay isagaa wax kasta la socdee wuxuu leeyahy abubakar asraynaa laylatana kullaha habeenkeenna oo kaa ayaan guuraynay xataa qaama qaa'imu الظahiira waxaan soconno oo soconana duhur baa la gaaray wakhala ariiqu falaa yamuru fiihi axad wadaduna waa ay marnaatay iyadoo cid soo maraysa ay ayan jirin buu yidhi xataa ruficad lanaa sakhraة طawiilaة laha dil kadib waxaa laynoo soo kor yeelay dhagax aad iyo aad u weyn oo markaa har leh hoos leh lam taأti calayhi الshamsu bacd wax qoraxana aanay ku iman fanazalna cindaha meeshaas ayaanu degnay yani dhagaxa baa nugu yimid meeshaasaanu degnay wuxuu yidhi faataytu الskrةa fasawaytu biyadii makana yanaamu fiihi الnabiyu salى الlaه عalيه waslm dhagaxii baan soo ag istaago meeshaan imid kadibna dhulka waxaan ku xaarxaaray oon ku jafjafay meel baan u diyaariyay nabiga sal lla ly slm u goglay oo dhagaxa harkiisa ah si uu nabiga sal lla ly slm meesha ugu seexdo ثuma basadtu calayhi farwa jaakat harag ka samaysoonaan watana meeshii ayaan u goglay nabiga sal alla alيه wasalam ثuma qultu markaasa waxaan idhi nam ya rasuula allah rasuul allah meeshan seexo wa ana anfudu laka maa xawlak annaa hareerahaaga ayaan kaa jafayaay wax alla wixii markaa wasaqa iyo wax alla markii hareerahaya fanaama nebiga sal lla ly slm marka uu seexday idan dhagaxa baa ilahi subxaana wa tacaala ku keenay oo markaa ayaa u muuqda weeye marka laga hadlaya ruficad noo muuqato wey ثuma xakaa abu bakrin khabara muruuri raacin bihima abu bakr marka wuxuu ka warrama oo noogaga sheekeeyey nin qowsaara ayaa soo maray qultu faطalaba mina labanan faطalaba minhu labanan markaasu wuxuu ka dalba caano wuxuu yidhi caano mana siin kartaa wasaadafa istayqaada alrasuuli ninkaa marka markii ninkan qowsaarka meesha u yimid iyo dalabka abu bakr uu ninkan ka dalbuu yidhi macaano mana siin kartaa aan cabni eh iyo waxaa ishaleelay nebiga sal lla alay slm baraaruga hurdada markaa kasoo baraarugay nebiga sal lla slm uu soo fadhiistay fa shariba caanihii wax ka cabay uma qaala markaasu wuxuu yidhi alam yani liraxiil waqtigaan socdaali lahayn miyaan la gaarin bimacnaa nasi kaxee wey meel la fadhiista maahane qultu waxaan idhi balaa haa waqti waa la gaar rasuul allah qaala marka wuxuu yidhi abubakr oo hadlaya fairtaxalnaa bacda maa zaalat الshams qoraxda marka ay bartanka ka dhaqaaqday ayaan socdaalkii bilownay wa wattabacnaa wa atbacnaa suraaqaة bnu malik wanaxnu fi jaldi min alard waxaana soo raacay marka ninka lagu magacaabo suraaqa bnu malik taarikhdiisa in yar kadib baa laga sheekayn doonaa iyadoo aan marayno dhul gawaan ah oo siman ayaan marka maraynaa yani bimacnaa wuxuu rabaa inuu yihahdo jaldi min alard wuxuu tilmaamayaa strategically inay suurtagal ay tahay qofkii iska soo daba firdhiya iyaga kasoo daba saan qaaday inuu soo haleeli karo dhulka haddii laakiin bacadley uu yahay waxa laga yaaba qofka inuu kasoo raago marka jaladi min alardi baan maraynaa buu yidhi waqad ishtahara fi kutubi الsiirati wاlxadiiثi khabaru nuزuli الrasuuli salى اllahu عalيه waslm وasxaabih bkhaymati umi macbadin biqadiidin طaalibayn اlqira waxaa aad iyo aad ugu caanbaxay kutubta siirada iyo xadiidkaba khabar tilmaamaya nebiga sal اlla alay slm inuu iyo saxaabadiisaba yani dadka la socday inay ku degeen khaymad teendho ay leedahay haweeney lagu magacaabo umu macbad oo iyadu deganayd meesha lagu magacaabo qadiid kadibna ay ka dalbeen inay marti ay ka dalbeen gabadhii meesha deganayd ay ka marti ay ka dalbeen inay marti soorto faاctadarat lahum way ka cudur daaratay waxay tidhi licadami wujuudin طacaamin cindaha wax cuntaa ma hayo iyadana ma taqaan uu nebiga sal اlla alay slam yahay ilaa shaatun bay tidhi ri un baad noo joogta haziilatun oo weyd ah oo iyadu markaa e, goran ah laa tadiru labanan wax caanaana amaba aanan markaa ma dararaysa bay ti rasuul allah wax caanaaba markaa ku jira marka ma laha waxaa noo joogta ridaa un keliya xaalkeeduna waa sidaa iyadoo weyd ah oo gurtay oo goran ah wax caanaana aanay dararayn tan un baa noo joogta bay tiri marka meel laga bilaabo marka ma waxaa la sheegaa marka fa akhada shaata nebiga sal alla alay wasalam ridii buu saa usoo qabtay famasaxa dircahaa biyadih candhadeedu marka gacanta ku masaxay wadaca allaha ilah buu marka baryey wa xalaba fii inaa'in xataa calat iraqwatu markaasuu caanihii ka lisay ilaa marka xoortii ay dul sabaysay wa shariba aljamiicu intii meesha joogto o dhanna caanihii marka way wad cabeen walaakina hadihi riwaayata laakiin riwaayadan iyadaa kutubta noogu qoran turuqahaa maa bayna daciifatin wa waahiya markii dib loogu laabta asaaniideeda waxay u dhexaysaa ama waa daciif ama waa waahi labadooda micno labada waa daciif oo ma xoog badna ilaa طariiqa waaxidata yarwiha الصaxaabiyu qays ibnu nucmaan الsukuni lakiin hal dariiq baa noocan ma la shinsan karaa oo yani صaxiix ah dariiqana waxaa wariyay ninka lagu magacaabay qays ibnu nucmaan isukuni wanasuha habku u yidhina waa sida soo socota dabcan intaynan guda gelin duruqdan laleeyahay daciif meeshan waxaa ku yaal sheekha wuxuu ku diyaariyay wax lagu magacaabo shajarat alasaniid oo dadku meesha inay ku arki karaan shajaradan waa wax daqiiq ah oo marka xadiidka la takhriijinay qasab ay tahay in la maro lakiin waxaan rabaa keliya inaan ku baraarujiyo asaaniidda oo dhan waxay ku kulmaysaa meesha ninka lagu magacaabo xaraam ama xisaam ibni hishaam bay isugu tegaysaa can hishaam hishaamkan oo dhammaan ruwaad oo dhan ay ka soo arooreen waa nin majhuula warkiisa aan lahayn waa waxa ugu weyn ee markaa la dhihi karo waa lagu bushiyey ama war baa la geliyay si sanadkan lakiin waxaan haynaa sanad saxiix ah iyo sida u hadlay aan dhegaysano mucjizada dhacdana waan ogaan karnaa marka wuxuu leeyay lama inطalaqa rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam markii rasuulka sal ly slam uu dhaqaaqay oo abu bakrinna uu dhaqaaqay yastakfiyaani iyagoo isqarinaya nazalaa biabi macbadin waxay ku degeen ninka abi macbad idan umu macbadna iyo abu macbad way isqabaan marka riwaayaadka daciifka o dhan waxay sheegeen umu macbad lakiin riwaayadan hadda aan leenahay iyada xoog badan abu macbad baa lagu degay ninka odayga ahaa fa qaala dalabkii hadda aan soo sheegnay bay qadimteen oo yidhaahdeen ma na siin kartaa waxaan cunno yani martisoor iyo martigelin ma noo samayn kartaan markaasuu yihi wallaahi ma lanaa shaah wax riya ma haysano wa ina shaa'ana la xawaamil fama baqii lana laban kuwan inoo joogana riyahan inoo joogana way riman yihiinoo wax caanoo noo harsana markaa ma laha oo meelaan idinka waraabayna markaa ma laha faqaala rasuulu lahi sal ly slm rasulka alla wuxuu yidhi marka axsabuhu buu leeyahy abubakr baa wata waxaan moodaya inuu yidhi famaa tilka shahridaa meesha joogtaayay maxay tahay faataa biha wuu keenay fadacaa rasuulu sala allahu alay slm bilbarakati calayha markaasuu u duceeyey uma xalaba casan fasaqaah yacni marnabiga sala allahu alay slm intuu duceeyey ayuu meesha wuxuu ka lisay dhoqol caano ah ayuu intuu lisay ayuu marka dadkii meesha jooga markaa ka waraabayay uma sharibu markaasay wada cabeen faqaala marka wuxuu yidhi ninkii baa la yaabay ilan ridan waxaa lagu ogaa inaanay darareen waxaa lagu ogaa mid gurta inay tahay wax caanaha aan laga filayn haddana wuxuu arkay ridii oo markaa caano tiro badan markaa laga lisay wa fii nafsi lwaqt dadka meesha joogana ay wada cabeen oo wada waraabeen tii markuu la yaabay bu wuxuu yidhi anta aladii yazcumu qurayshun annaka saabi ma waxaa tahay ninka qurayshu ay leeyihiin inaad tahay nin diinta aabayowgii markaa ka leexday oo diin cusub leyihin miyaad tahay qaala wuxuu yidhi nabiga sal ly slm innahum la yaquuluun haasaa bay leeyihiin qaala marka wuxuu yidhi ashhadu anamaa ji'ta bihi xaq waxaan qirayaa niyahu maxamed waxaad la timid inay xaq yihiin bimacnaa nebi baa tahaw uma qaala marka wuxuu yidhi attabicu ma ku raaca waayahay ninkan markiiba iimaan baa soo galay waa uu qiray nebiga sal ly sl nebinimadiisii diintuu ku qancay wuxuu yidhi ka waran haddaan kugu lug darsadoon ku raaco qaala wuxuu yidhi laa hay raacin hadda xataa tasmac anaa qad daharnaa ilaa aad ka maqashid inaan markaa awoodaysanay oo muuqanay oo bimacnaa aan noqono dad bimacnaa keligood isku filan ilaa aad ka maqashid inaan gaarna heerka hana soo raacin faاtabachu bacd kadib buu nebiga sal اlه alيه waslm raacay abu macbad qisada marka way sugantay wa hada alkhabaru khabarkan hadda aan aqrinay fiihi mucjizaة xisiyaة lirasuuli mucjizo la taaban kara ayaa ku sugan nebiga sal lه alيه shaahadaha abu macbadin faaslam abu macbadna wuu arkay wuuna ku islaamay marka waxaan leenahay qisadan waa qiso markaa sugan laakiin waxaa sugan tii abumacbad baa sugan habkanna way u dhacday tii umumacbad iyadu war baa la geliyey duruqdeeda marka la aadana marka cirka la gaarsiiyey waa daciif marka hoos loo degay waa waahay wax sugan markaa maaha walnadac suraaqata bni malikin tukmilu alkhabara ataariikhiy walnadac suraaqata bni malik eh, tukmilu alkhabara altaariikhiya fafiiha riwaayatan ula jeeda walnadac riwaayata suraaqati bni malikin tukmilu alkhabar ataariikhiy aan u dayna marka ninka lagu suraaqata bni malik si riwaayadiisa ay noo dhammaystirto khabarkan taariikhiga fa fiiha waxaa ku sugan waxa uu warin doono suraaqata bni malik qisadu maanta uu noo sheegi doono waxaa ku sugan tafaasiil faahfaahin fara badanoo تكشف عن المعجزة النبوية runtii faydaysa daboolkana ka qaadaysa nebiga salى الlaهu عalيه waslم mucjizadiisa cajaa'ib kale nebinimada ah intaan in yar markaan soo haynay hadalka in yar ka hor waxaan ka soo hadalnay hadal ah uu leeyahay abu bakr radي الlahu canhu markii ay dhagax hoos seexdeen oo haddana ninkii qoysaarka caanaha waraabiyey haddana socdaalka ay bilaabeen wuxuu yidhi waxaana soo dabagala ninka magaca suraaqat ibnu suraaqa iyo qisadiisa waataan lahayn aan in yar kadib ay iman doonta waa kan suraaqa marka wuxuu ka hadlay waa ninka dabagalay oo daba dhigtay nebiga sal ly slm abubakr iyo wixii uu kala kulmay qisadiisa waa tan qaala suraaqatu suraaqo hadlaya wuxuu yidhi lama kharaja rasuulu sal ly slm min makata muhaajiran ila almadiina markuu nebiga sal lla alay uu ka baxa maka isagoo xagga iyo madiina u hijroonaya jacalat qorayshun fiihi mi'ata naaqatin limaradahu calayhim qoraysh waxay u ballanqaaday oo ay tiri jucaalaan bixinaynaa abaalmarin baan bixinaynaa boqol halaad baan abaalmarin waxaan u siinaynaa qofkii noo soo celiya maxamed qaala wuxuu yidhi hadalkaabaa marka meesha ku jiray oo waxa qofkii kaana dead o life nebiga sal alla alay waslam intaasuu helaya wuxuu yidhi fabaynaa ana jaalisun fii naadii qowmi iyo maalin maalmaha ka mida iyadoo aan fadhiyo fagaaraha ay isugu yimaadaan tolkayga iyo dadkayga id aqbala rajulu mina nin baa na soo qaabilay xataa waqafa calaynaa isagoo ilow naga soo dul istaagay nin baa marka yimid ninkaan marka information buu xambaarsan yahay faqaala wuxuu yidhi wallahi laqad ra'aytu rakbatan ثalaaثaة maruu calaya aanifا inii la araahum muxamada وasxaabah ilaah baan ku dhaartay waxaan arkay saddex nin ayaa hadda saa ii dhaafa buu yidhi hadda dhow waxaana u malaynayaa moxamed iyo gruubkii la baxsaday inay yihiin ninka marka u arkay shaki kuma jiro ibnu nebiga iyo abubakar iyo ninkii ibnu urayqiidkii ama ibnu arqad oo hogaamiyaha ahaa inuu arkay shaki kuma jiro qaala marka wuxuu yidhi suraaqa meesha ilaan boqol halaad baa la sheegay business baa soo baxay wuxuu yidhi faawma'tu ilayhi bicayni an iskut markiiba waan u iljabiyey buu yidhi waan u baaqay war naga aamus baan idhi buu yidhi wuxuu rabaa bahasha inuu si sahlan uu isaga u dhufsado uma qultu marka waxaan idhi inamaa hum banu fulan marka misleading buu sameeyey inamaa hum banu fulan waa reer fulaanoo yabtuquuna daalatan lahum baadi ka luntay bay goobayaan iska daa yidhi qaala wuxuu yidhi lacallah waa laga yaabaa kiina wuu la fahmay uma sakat wuu aamusa marka marka waa yemen yamti baa ka dhacday waa loo qabtay qaala marka wuxuu yidhi ثuma makahtu qaliila ثuma qumtu fadakaltu beyti in yar baan nagaaday buu yidhi kadibna waan istaagay gurigaan galay buu yidhi ثuma amartu bifarasii faquyida lii ilى baطni اlwaadi markaasaan yidhi faraska halii diyaariyo markaasa waxaa laguu soo xiray buu yidhi toga bartankiisa meeshaa la ii keenay وamartu bisilaaxi hubkan ha lii keenaan idhi waa la ii keena buu yidhi faأkrija lii min duburi xijratii markaasaa waxaa lagaga soo saara hubkii si ayan dadka u arkin guriga yani dambeedkiisa ayaa lagaga soo saaray boqolkayga meeshaan degana ثuma akhadtu qidaaxii kadibna waxaan qaatay bur falaarahayga alatii astaqsimu biha aan ku qeyb dalbayey yani waxaa jiray nimanka kufaar bay ahaayeen qofkii intuusan dhaqaaqin markuu wax gudagalay waa inuu faashado kadib yani midna waxaa ku dhigan nacam midna waxaa ku dhigan laa marka wuxuu leeyahy ma dhaqaaqa mise ma dhaqaaqa labadiibu isku rogrogaya wuu qoryo tuuranaya haddii nacam ay soo baxdana wuu dhaqaaqaya haddii laa ay soo baxdana wuu iska haraya wuxuu yidhi waxaan bilaaba buu yidhi inaan marka ku qayb dalbo fallaarihii marka aan haystay ثuma انطalaqtu falabastu la'matii markaasaan dhaqaaqay buu yidhi waan xirtay wax alla waxaan xiran lahaa oo madaxa ku dabooshay ثuma akhrajtu qidaaxi faاstaqsamtu biha kadib waxaan la soo baxay buu yidhi fallaarihii aan watay markaasaan ku qayb dalbay fakharaja الsahmu اladii akrah markaasaa waxaa ii soo baxay sahamka aan necbana yani oo ah bixin ah kadib laa yaduru yani waan waxba kama dhigan waan sii socday uma aabayeen waxay ahayd inuu dhegaysto iska fariis kama dhegaysan waa nin la wate eh qaala wuxuu yihi waqad kuntu arju an arudda an aruddahu calى qurayshin faakhuda almi'ata naaqa anna waxaa rajo igaga jirtay inaan maxamed dib u soo celiyo boqolkii halaad ee loo sheegay ballanqaadka iyo mukaafa'ada loo sheegayna aan dhufsado qaala wuxuu yidhi farakibtu calى aharih raadkiisa ayaan iska daba dhigo oo meeshii baan ka daba qaatay fa baynamaa farasii yashtadu bi cahara bi fasaqadtu fasaqadtu canhu iyadoo marka faraskii markuu ila gulfiyey oo safarkuna yacni aad iyo aad uu marka ila suukeeyey uu orday ayaa waxaa dhacda buu yidhi inuu ila torantarooday oo ila dhacna waan ka dhacay buu yidhi qaala wuxuu yidhi isagoo hadalkooda faqultu waxaan ihi maa haada waxaanu maxay yihiin qaale wuxu yidhi haddana uma akhrajtu qidaaxi fastaqsamtu biha mar kalen haddana fallaarihii soo dhufsado haddana ku qayb daldabu ku qayb dalbay fakharaja asahmu aladii akrahu gamuunkii aan necbanaa oo ilhaa joog baa ii soo baxay laa yaduru haddana uma joojin buran ka socda qaala wuxu yhi faabaytu ilaa an atbaca waxaa go-aan ku gaaray oo aan diiday ilaa inaan raaca mooyaane taasay igaga dhegta buu yidhi qaala wuxuu yidhi farakibtu fii ahari haddana waan iska daba dhiga buu yidhi fabaynamaa farasii yashtadu bii cahara fasaqadtu canhu markuu faraska saa ila socdaala haddana ila orday uu xawlii orod uu muujiyey haddana uu ila turanturooda mar kale haddana waan ka dhacay buu yidhi qult qaala wuxuu le isagoo hadlaya faqultu ma hada war waxaan maxay yihiin qaala wuxuu yidhi haddana ثuma akhrajtu qidaaxii faاstaqsamtu biha fakharaja الsahmu aladii akrahu laa yadur haddana sidii oo kale baan sameeyey waan ku qayb dalbay haddana waxaa ii soo baxay gamuunkii ilahaa laa haddana waan u joojin waayey bu yidhi waan sii socda buu yidhi qaala marka wuxuu yidhi faabaytu ila an atbacahu farakibtu fii athari waxaa iga go'aan noqdo aan diiday ilaa inaan raaca mooyaane kadib raadkiisaan iska daba dhigay falamaa badaa liya alqawmu wara'aytuhum markii dadka ay ii muuqdeen maxamed iyo abubakar iyo ninkii la socday saddexdooda markay ii muuqdeen cahara bifarasi haddana faraskii baa ila dhacay buu yidhi haddana fadahabat yadahu fi lardi markaasuu labadiisa addimooda hore uu dhulka la galay wasaqadtu canhu anna waan ka dhacay buu yidhi huma intazaca yadayhi min alard markaasuu labadiisa lugood dhulkii haddana kala soo baxay buu kor usoo booday wa tabicahumaa dukhaanun kalicsaar markaasaa waxaa soo raacay qiiq ama qaac aad moodid dabayl aad moodid baa soo raacay oo naar wadata qaala marka wuxuu yidhi faruficat farafactu xiina ra'aytu anahu ama facaraftu dheh xiina ra'aytu anahu qad munica minii waanahu daahir markii waxaan aan arkay ayaa waxaan ogaaday in la ii diidan yahay oo lay hortaagan wuxuuna i hortaagan yihiin nebi maxamedna waxay ahaataba nin arrinkiisi gaaray inuu yahay nin muuqan doona inuu yahay qaala marka wuxu yihi fanaadaytu اlqowm markaasaan u dhawaaqay waan u qeyla dhaamiyey oo wuxuu la hadlaya nebiga salى اllahu alيه wasalam iyo abubakr uu la hadlay kor buu u qaaday wuxuu yidhi ana suraaqat bnu jacshan buu yidhi ninkaa baan ahay andiruunii ukalimkum isuga oo ii kaadiyaan idinla hadla fa fawallahi laa ariibukum walaa ya'tiinii minii shayءun takrahuuna ilah baan ku dhaartaye idin shaki gelin maayo waxaad dhibsataanna xaggayga idinkaga iman doona isuga yani markaa waxaa ka muuqata soraaqa markii uu arkay saddex jeer in xitaa naflayda uu watay ay u saamixi weysay inay la dhaqaaqdo ayuu wuxuu ogaaday in noocan ma wuxuun ay u diidan yihiin meesha mucjize isaga ka weyn meesha inay socoto kadib buu isdhiibay istislaam ayu marka kan uu samaynaya qaala marka wuxu yhi faqala rasul lah sal lla ly slm liabi bakrin abu baa marka rasuulka hadlay abu bakr buu la hadlay wuxuu yidhi qul lahu wma tbtagii mina waxaad ku tirahda maxaad naga rabtaa faqaala lidalika abu bakr abu bakr baa hadalkii igu yidhi buu yidhi qaala wuxuu leeyidhi isagoo hadla suraaqa qultu waxaan idhi taktubu lii kitaaban yakunu aayata baynii wa baynak waxaad ii qoraysaa warqad ii qor oo calaamad noo noqota anii adiga bimacnaa waxaan ogaaday inaadan nin caadi aadan ahayn in sha'nigaagu uu sarrayn doono nebinimadaadu inay sax tahan ogaaday waxaan rabaa warqad uun ii qor maalinkan mar damba kulan aniga adiga si aan markaa ku idhaahdo waxaan ahay ninkii berigii kula kulmay waa warqadii qaala nebiga sal lla alay slam uktub lahu ya abaa bakrin u qor buyur warqadda uu rabo fakataba lii kitaaban markaasuu warqad ii qoray ma wuxuu ku qoray fii cadmin laf miyuu ku qoray mise fii ruqcatin maharag baa lagu qoray fii khasba majilay baa lagu qoray intaba waa riwaayad way sheegtay uma alqaahu ilaya markaasaa la iisoo tuuray buyur warqadii faأkhadtuhu fajacaltuhu fii kanaanatii markaasaa intaan soo qaatay baan gabooyahaygii dhex gashtay bu yidhi meesha gumanada ugu jireen ثuma rajactu fasakadtu markaasaan laabto bu yidhi shib baan ihi warna ma sheegin bu yidhi falam adkur shayئa mima kan wixii dhacoo dhan maanan sheegin bu yidhi shib baan iska ihi bu yidhi ثuma xakaa khabra liqaa'ihi birasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam kadib buu wuxuu ka hadlay kulankii dhex maray isaga nebiga salى الlahu عalيه wasalam goorma bacda fatxi makata sanadkii sideedaad marka maka la furtay wa islaamihi isagana uu islaam markaasuu sheekada marka ka warramaya ninkan dabcan qisadan suraqa bin malik waynoo iman doontaa waa tii nebiga sal alla alay slam uu ka hadlay yani cajaa'ibtaas uu tilmaamay iyo waxa lala kulmi doono iyo islaamkan inuu daahir uu noqon doono yacni nebiga sal alla alay slam arag wuxuu ballantan uu qoraya isagoo buuraha u dhexeeya isagoo togba toga kale uu usii dhiibayo isagoo dhul markaa eh, sawaaxila iyo dhul maaragtay buuraley u dhexeeya isagoo xaaladdiisu isaa tahay buu wuxuu leeyahay sayadharu hada alamr warqadna uu qoray waa tan ilahi subxaana wa tacala uu qadaray wax alla wixii nebiga sal lla ly slm maalintaa meesha uu ku qoray inay sidooda marka usoo baxeen waqad dakara suraaqatun fi riwaayatin صaxiixa suraaqa wuxuu sheegay riwaaya saxiixa ku sheegay anahu اqtaraba min alاثnain inuu aad iyo aad ugu dhowaaday abu bakr iyo nebiga sal اlla alيه wasalam xatى samca qira'aةa rasuuli الlahi sal اله alay slm wahuwa laa yaltafid ilaa heer uu u jirsaday heer uu ka maqli karo nebiga sal lla alay slm qiradiisa lakiin nebiga sal lla lay slm manu milicsanayn bu yiri qur-aankiisu iska watay wa abubakrin yukthiru liltifaata abubakrna uu milicsanayo bu yiri xaggaa isu jeesjeesanayo kama dakara anahu carada calayhim azaada walmataaca falam yaahuda minhu shayan wuxuu kaloo soraaqo sheegay riwaayad kale inuu u bandhigay nebiga sal alla alay waslam abubakr uu yidhi sahay iyo waxaad ku jid martaan baa idiin hayaa iga qaatay iyagana ay ka diideen oo yidhahdeen maya wa ana wasiyatahu kaanat dardaarankii dhex maray nebiga sala allahu alay wasalam iyo soraaqa bin maaligna inuu ahaa akhfi cana nihuna qari intaaba ahaa taa marka riwaayaddaas marka way sugan tahay taa marka waxaanu kaga baxaynaa suraaqa bin malik iyo nebiga sala allahu alayh wasalam wixii markaa dhex maray iyo mucjizaadkii waddada waa dareemaysaa waa nebiga sal alla alay waa nebi la wata ilaahay subxaana wa tacala ayaa wehelkiisa ah laa taxzan ina allaha macnaa kelimad aad iyo aad u culus weeye qur-aankana uu xusay uuna markaa soo celceliyey ilaahay subxaana wa tacalana wuxuu qadaray waddada intuu maray uu ku jira oo dhan ilahay subxana wa tacala ilaaliyey ilaahay diyaarad waa soo diri karay laba male oo garbaha ka gasho oo la buubto oo la duusho waa la keeni karay laakiin waxaa loogu talagalay asbaabtan maadiga inuu mubaashareeyo inuu noloshan uu la falgalo inuu meelahan uu maro inuu buurahan uu jeexo inuu togagan isaga gudbaa ilahay subxaana wa tacala ugu talagalay taana waxay darsi u tahay qof kastoo muslima waxaa la gaaraa waxa aad raaxada ama nacfiga kuu noqon doono fii nihaayati almataaf yeelka dambe markaad usoo dhibtootid oo dhib marka lasoo maro nebiga sal alla alay wasalam ilaahi subxaana wa tacaala kan biimkaani suurtagal baa hid wuxuu doono marka inuu sameeyo laakiin isagaa logu talagalay an yubaashira hadihi almaadiyaati kulaha waxaan u gudbaynaa marka howlihii meesha dhex maray wuxuu ka sheekeyn doonaa ninkii khariidka ahaa waddadii iyo sida loo maray iyo eh, hababkii iyo meelihii markaa la ysaga dhex gooshay ayaan u gudbaynaa laakiin waxay ku habboonaan lahayd maadaama qayb cusub la gelaya inaan meesha markaa ku istaagno darsigu marka uu dheeraanaya biidni illahi subxana wa tacaala maanta meesha noogu joogo si marka aan uga bilowno eh, ninkii khariidka ahaa meesha uu la maray iyo gabagabadii markii ilaa almadiina munawara laga galo iyo istiqbaalkii nimankii ansaarta ahaa meeshaasay maanta noo joogaysaa biidni illahi subxana wa tacala wixii tacliiqna dib baan u dhiganaa billahi towfiiq